bاlijaaraةi habata lahu اlkhiyaar wuxuu halkan musanifku raximah llahu tacaala ka gelayaa isaga oo inoogu soo jiray oo kasoo waramayay axkaamtii ijaarada ama kirada wuxuu halkan kaga waramayaa shaygii kiraysnaa ma la iibin karaa wuxuu yihi wain baaca hadduu iibiyo almukri kireeyihii alcayna shaygii kiraysnaa min almuktari kiraystihi hadduu ka iibiyo jaaza way banaan tahay oo de kiraduna manfacadii bay ku tacaluqeysay kiraduna waay eh, baycuna wuxuu ku tacaluqayaa cayntii raqabadii markaa milkul cayn ayaa hadda uu ku faa'iidaya markaa dee way iska banaan tahay walam tanfasik ilijaara markii uu iibsado shaygii u kiraysnaa isagii uu yeesho kiradii ma fasakmaysa buuli bal yastawfii wuxuu ku oofsanaya ama uu kula baxayaa manaaficda maa baqiya inta uhadhay oo manaaficdii manfacadii uhadhay muddada uga harhsanayd bixukmi lcaqdi caqdiga xukunkiisii wixii uu keensanayay oo ah yaani ijaarada qadiyadeeda ama faa-iidadeedii qofku shaygii u kiraysnaa uu iibsado wuxuu ku yihi caqdigiina wuu ansaxayaa ijaaradii iyo kiradiina ma fasakh mayso toban sanadood buu guriga u kiraysnaa laba sano markuu marayuu iska iibsadayba gurigii dhammaaba waa caadi gurigii wuu iibsanaya gurigii maanta isagaa le laakiin sideedda sanee soo socda de horta wuu u kiraysay isagaana le waana u kiraysay marka wax isdiidaya maha baa la yidhi kolkan hore markuu guriga toban sannadood kiraystay waxtarkiis iyo manfacadiisuu iibsaday tobankaas sanadood kan markaa guriga lihi tobankaa sanadood manfacadooda maba laha isagu markuu markaa gurigii kaa iibinayo waa lafaha iyo tobankaa sana manaaficda ka dambaysa laakiin iminka manaaficdan adigaaba hore ulahay caqdigii hore aad ugu lahay marka maxaa ka dhalanaya de waxa weye hadda degenaanshaha aada degan tahay sideetan sanadood waa bixukmi alijaara hadday wax ku yimaadaan gurigii hadduu duma ka waran lacagtana hore lagaaga sii wada hayay dee waxaad soo ceshanaysaa muddada ijaarada ka dhiman kiradeedii waad soo ceshanaysaa laakiin lacagtii aad ku iibsatay waxba soo ceshan maysido wixii dee adigaa lahaa adigoo labu kaa dhintay wy wain baaca min hayri hadduu laakiin qof kale ka iibiyo oo kiraystihii aan ahayn lam yasixa asixi maayo fi axadi lqowleyni labada qowl ee ku jira mid ahaani siduu leeyahay wayasixu wuu asaxayaa fi laakhari ka kale siduu leeyahay markuu haddaba asaxo wayastawfi lmustajiru mustajirka ayaa ayaa markaa manaaficsanaya ma baqiya intii markaa uharhsanayd de kiradiisa uga harhsanay fain lam yaclam ilmushtari mushtarigu haddaanu ogeyn in wuxuu kiraysan yahay bilijaarati ijaaradiiyo kirada haddaanu ogeyn habata lahu lkhiyaar khiyaaru lfaski ayuu dee yeelanaya waa sidii ceebta oo kale qof kale ma ka iibin karaayo saddexaad laba qowl baa ku jira qowl wuxuu le ma iibin karo maxaa yeelay shuruudii bayca waxaa kamid a ah alqudratu cala tasliim wixi way dhiibi karayso imikana ma dhiibi karaya baa la yihi o de nin kalaa haysta ninkan kiraystay iyaa gacanta wixii ku haysta markaa ma dhiibi karaysid buu qawlkaasi leeyay muctamadku laakin waxa weeye wuu asaxaya wuu asaxaya maxaa yeelay hubuut lmanfacati laa yamnacu bayca araqaba kalamati muzawaja weyla in manfacadii cid ay yeelato oo cid ay gacanta ku hayso shaygii si manfacad ay ugala baxso ugala baxdo ma diideyso in raqabadii lagu tasarufo cid cid kale ay yeelato udhiibidiina mamtanic ma noqonaysa baa la yihi o dee wuu ku wareejin karaya isagoo ninkii markaa kiraystihiina uu meeshii joogo gaarigii oo kiraysan ayaad ohanaysaa waa kaase la wareeg ninkana de wuu karaysan yahay wuu haysanaya lakin horta igala wareeg aniga markuu kaala wareego ninkii markaa waxa weeye uu ukiraysnaa iyaa dee haddana sidii uhaysanaya marka qab qabdigiina waa la sameynaya qabaadkii baa la sameyn qabdigii baa la sameyn kadibna nin kanaa lagu wareegi haddii aan qabdigii la samayn nin kan un sidii uhayana dee waa caadi wuxuu noqonaya in wax la iibsaday lakin aan la qabdoon ayuunbuu noqonaya qawlkaasa markaa muctamada inuu ansaxayo haddaba markuu ansaxo ijaaradii miyay fasakmaysaa maya waa sideedii kii kiraystay sidiiba aq uley in muddadiisa dhamaysto aq uleyy kan iibsaday haddaanu ogeyn shaygan inuu kiraysan yahay haddaanu ogeynba wuxuu xaqu yeelanayaa inuu iska fasako maxaa yeelay dee dhib baa kasoo gaadhay waa sidii wax ceeb leh oo ceebtiisa aanu ogeyn oo kale ilan muddo ayaa cid kala haysanaysaa shaygii kirada muddada dambe markaa muddada harsan kiradeeda yaale dee waxaa la iibiyihii kii hore iibiyey iyaa iskale kirada muddada hadhay maxaa yeelay adiga waxaan lagaa iibiyey manfacada muddadani kumama jirtaba saynu hore sheegna sheegen manfacadiisa caqdigii hore ijaarada ayay hore ugu wareegtayba wax markaa manfaco imika jirto oo adiga markaad iibsanaysay manfacadani mamay jirinba cid kalaa lahayd wain kaana cabdan hadduu waxani addoon yahay fa actaqahu daatana sayidkii oo u xoreeyo isagioo kiraysan waxaan la kala kiraystay adoon buu ah sanad buu kiraysay isagoo markaa kiradii dhexda lagaga jiro ayuu faactiqahu sayidkiiba war xor baa tahay buu yihi horta cataqa xoreyntaasi way ansaxaysaayo ninkii wuu xoroobaya wuxuu yihi sheekhu wayalzamu waxaa ku laazimaya almawlaa sayidkii waxaa ku waajibaya lilcabdi addoonkii u waajibaya aqalulmrayni labada arrin midkooda yar min ujrati ee kala ah kiradiisa inta uu ku kiraysan yahay iyo wa nafaqati aw nafaqatihi iyo markaa biilkiisa ama waxaa maaragtay uu biishanaya nafaqadiisa ninkii oo mathalan sanad kiraysan baad laba bilood kadibba xoraysa xor buu noqday kol hadduu xor noqday dee adigii wuu kaa madax banaan yahay caqdigii ijaaradu miyuu buraya miyma burayo sidiisii buu u jiraya sideedda bilood ee soo socotana sidii buu ukiraysan yahay kirada yaale kirada waxaale sayidkii sideetan bilood ee dhiman kiradeedana ninkii sayidka ahaaba oo siduu u yeeshay de wuxuu u yeeshay markuu ku tasarufayey sanadkan markuu ku kiraynayey manfacadaaba isagaa laha markaa manfacadaadii wuu iibiyey isagoo manfacadaadii iibiyey sanadkaa ayuu adigiina ku xoreeyay dee manfacadana way kaa maqan tahay ilan xoreynta xoreynta way ka horreysay wareejinteedaa ka horreysay xoreyntaba haddaba markay halkaa ay timaado iyaa waxaa la isweydiiyey markaynu nidaahno kiradii waxaa yeelanaya sayidka iyadoo lafteeda khilaaf baa ku jira weji baa wuxuu leeyahay ama qowl baa wuxuu leeyahay kirada inta hadhay addoonkaale de ila waa kan ninkii xorta noqdee laakin sida asaxa ama muctamedkaa sayidkii baa kiradale markan haddoo kiradii sayidkii siino iyaa waxaa la isweydiinayaa de ninkii wuxuu biishadu u baahan yahay sayidkiina hadda kala baxe masaariifna wuu u baahan yahay halkuu markaa masaariiftiisa ka keenaya markaasa waxaa la yidhi haddaba qawlka kan markaa musanifku raximah llahu tacaala isagu eh, uu doortay waxa uu leeyahay ninkan sayidka ihi laba mid mudqa ayuu markaa eh, bixinaya wuxuu bixinayaa ama ninkan biilkiisa ama kirada ayuu siinaya marba kolba kii yaraada waajib ku ah hadduu ka badan bixiyana dee waa khayr marka kiradiisi baynu eegaynaa bishii wuxuu ku kiraysan yahay boqol dollar markaasaa waxaynu eegnay kharashka uu bishii u baahan yahayna waa imisa biilkiisu hadduu konton dollar noqdo kontonkaas baa laga qaaday haddii uu ka bato boqolkiina boqol kun baa isaga laga qaadaya wax dhaafsiisa laga qaadi maayo marka marba kii yaraada iyaa laga qaadayaa bu yihi musanifku sababtuna waxa weeyaan de ninkani uu shaqaysan lahaayo isagaa isbiilin lahaaye adiga xadhibay sayido kol haddaad xadhibtay kiradiisiina aad adigu guranayso dee ninkii ama biili ama kiradiisa udaa waa wajihi sow maha laakin waa daciif baa layihi qowlka sheekh qawlkani waa wajhi daciifa muctamadkiina waa maxay muctamadku waxa weeye sayidka waxba laguma le waayo ilahi wuxu ma cala lmuxsiniina min sabiil ninkani wuu ixsaan falay markuu xoreeyey wuu ixsaan falay markaa ixsaan falkiisaasi wax kale ku waajibin maaye nafaqadiisa baytmaalilmuslimiinka dawladdaa lagu leeyay dawladdaa laga rabaa ninkan markaa waxa weeyaan waa nin aan xoola haysan in ay biiliso haddii markaa baytulmaalku uu biilkiisa ka soo bixi waayana dadkii markaa mayaasiirtii muslimiinta nimankii xoola maalqabeenka ee muslimiinta yaa laga doonayaa inay ninkaasi arrimihiisa ay markaa la wal tawaliyaanoo ay wixiisa bixiyaan waaya wuxuu yihi fain ajara alcayna taasi marka waa haddii la iibiyo waynu aragnay cayntii iyadoo la xoreeyey baynu aragnay imikana iyadiyo haddana la kiraynayo mar labaad iyuu ka hadlayaa wuxuu yihi fain ajara alcayna shaygii kiraysmaa hadduu ka kireeyo min gayri lmustajiri kii kiraystay mid aan ahayn hadduu ka kireeyo muddada kiraystaha muddada ka dambaysaa laga wada ilan muddadan ma kirayn karo de iyo ma lehe manfacadii laakiin muddada muddada ku xigta hadduu nin kale ka sii kireeyo lam yajuz ma banaana dee waa masaladii hore inoo soo martay markii ijaaradu ijaaratlcayn ay tahay wa inagii nidhi waxaa la doonayaa oo laga maarmaan ah an yatasila shuruucu fi fi listifaai bilcaqdi bilowgii ijaaradainu kusoo maray waa in hore shaqadii laga bilaabay mar haddii ijaaratlcayn ay tahay gurigii waa inaad hadda degayso daabadii waa inaad imika kaxaysanayso qofkii waa inaad imika shaqo gelinayso saasay ahayd markaa nin kiraysan oo bil kiraysan bisha bisha ku xigta haddaad qof kale u kiraynayso de ma ansaxayso markaynu madhabkeeni kusoo socon tiun bay unoqonaysaa taasi wa in ajaraha hadduu se ka kireeyo min almustajiri kiraystihii bishan uu u ayuu yihi bisha dambena waa kaasii kireeyey markaasuu isna hayey yihi jaaza fi adhari lwajhayni laba wajiba baa fi adhari lqawleyni laba qawl baa ku sugane kooda xooga badan way banaan tahay buley horeynu usoo marnay muddo soo socota shayga inaan la kireen karin oo aan iminka ka bilaabmay laakiin haddii qofkii uu yahay qof shaygiiba isaga u kiraysan yahay sanadkan baad ka kiraysan isagoo sanadkii u kiraysan iyaad sanadkii intaan o dhamaan baad waxaa tidhi ama isagii baaba ku yidhi wani sanadka dambana waan ubaahanaya ii kordhi sanadka dambana iga kire haye baad heshiiskii baad dheerayseen soo ma muctamadku wuxuu leey way banaantay arrintaasi sababtu waxa weeye kol haddii manfacadii ay ninkan u xidhiidhsan tahay oo shaygii aanu meel kale kaga maqnayn dee waxay ka dhigan tahay un isagoo bilowgiiba laba sanadood laga kiriyey ila way banaanayde bilowgiiba in laba sanadood lagaa kirey wa inta sanad lagaa kireeyey in haddana la kordhiyo sanadka lagu sii darayna waa sidii oo kale un muctamidku saa suuray muqaabilkuna dee wuxuu leeyahay waa laba caqdi laga kala dhigay caqdigii labaadna waa muddo soo socota oo mustaqbala ijaaratulcaynna sidaa uma inaan ogolayn sidii maarata diidmadeenii hore aynu ku shaqayna buli wuxuu yihi wain inqadad hadday dhamaato muddatu ijaarati muddadii kiradu wa fi lardi zarcu ha dhul baa la kala kiraystay waa la beerayey markaasay muddadii dhamaatay dhulkiina weli zarcii iyo dalagiibaa ku yaal aan la goynin oo waktigii la goynayay aan fa in kaana arrinkaasi hadduu ku yimid bitafriidin gaabis min almustaajiri kiraystaha xaggiisa ka yimid oo uu dib dhigay dib dhigo markay bil qura u harsan tahay ayuu beeray sidoo shan bilood laga kireeyey meesha ayuu markii bishii u dambeysay ku daadiyay siirkii wixii oo biqila ayay markaa bishii kalena ka dhamaatay jaaza ijbaaru calaa qalci waxaa lagu kalifi karaa inuu fujisto wixiisa la bax baa laleeyahy adigaa ila dib dhigeen weliba wa taswiyat lardi dhulkiina inuu hagaajiyo iyaa laga doonayaa waayahay wajaaza tarkuhu biujrati waxaa kaloo u banaan ninkii dhulka lahaa inuu u daayo kiradana uu kusoo dallao muddadaa markaa hadhay iyadona way u banaanta de lagu qas qasab ma aha laakiin wuu way u banaan tahay inu idhahdo igala baxa caqdigii wa in lam yakun bitafriiطi minhu xaggiisa wax gaabisi haddii aanu ka jirin maxaa dhacay dee mathalan roobkii baa dib dhacay oo biqilkii biqilkiibaa mar dambe soo biqilay so mar hore kudaadiye laakin roobkii baa dib dhacay amaba se maaratay de kudaadinta lafteed waxay ubaahan horta meesha roob helo markii roobka koobaado in lagu daadiyaa loo baahnaa roobkii baaba dii waayeyba faqad qiila waxaa la yiri yajuuzu ijbaaruhu way banaan tahay in la lagu kalifo oo lagu qasbo inuu fujisto maxaa yeelay de inuu marka horeba dadaalo bay ahaydoo uu maaragtay eh, si markaa waa istidhaar ama ixtiyaad inuu qaato oo markaa waxa weeyaan de meelu su doonaba ha yeele wakti markaa ku filan oo aanay marnaba la dhaafayn inuu ye maaratay uu qaato iyay ahaydu markaa muddada marka hore kororsado oo maala ku shan bilood ka karaysanayo uu marka horeba toddoba bilood ka dhigto ama sideed bilood oo kale inuu ka dhigto waqiila waxaa la yihi waa muctamadkii laa yajuuzu ma banaan in la qasbaa ninkan maxaa yeelay ninkani xaggiisa wax gaabisii kama iman sidii loogu talagalay buu u beertay wax qadar baa dhacday de hadday qadari dhacday waxa weeye isagii markaa darar iyo dhibaato wax ku ah lagu kalifi maayo iyadoo ay suuragal tahay in labadii dhinacba dararkii laga ilaaliyo oo labadii dhinac see looga ilaalinaya de wax looga ilaalinayaa in la yidhahdo waar u daal muddadana u kordhi oo kiradiina dee qaado laba bilood ugu dar ujradiina marka waa weyaan ujratulmiligiina de labadaa bilood dhulkan kiraysu waa intaase intaa ka qaado in la yidhaaho marka ujratulmili ayaa looga qaadaya intii muddada korodhay waana ka muctamadkaa wey wain kaanat ilijaaratu haddii kiradu ay tahay calaa camalin shaqo oo fi dimati ijaaratu dima hadday tahay oo qofka mas-uuliyad un la saarayo shaqadaa hawshaa inuu fuliyo la doonaya ama isagu ha qabtaa ama cid kale hau diree hawshiioo fushay baa laga rabaa jaaza waxaa banaan mar ijaaratu dima tahay an yucqada bilafdi salami ilan sidii baycii oo kale weeyaane baycii xagga dimada mabiicii dimada gelayay waa tii salam lagu magacaabaye salamka lag lafdusalam lagu iibinayay halkana ijaaradii inaad lafdusalam isticmaashaa way banaan tahay oo la yidhaahdo aslamtu ilayka hada alfa waar kun kanaan salam ahaan kuugu dhiibay fii taxsiili xajati lii fi hada alcaam in hal xaj laiga soo xasiliyo oo laga soo xajiya yani ama waalidkaygii laga soo xajiyo marka qofkii mas-uuliyaddii baad saaraysaa isagaad ijaaranaysaa laakin isagu wuxuu u ijaaran yahay in xaj laguu soo dhamaystiro ama isagu ha tago meeshii ama cid kale ha tagtay amaba sadde alaab baad udhibaysaa waxaad leedahay aslaftu ilayka hada alf fi xamli hadihi اlamtica ilى lmakan اfulani cidda qaadaysa iyo waxaa la saaray hawshaas adigu dankameli way banaan tahay fain cuqida haddaba haddii lagu caqdiyo bilafdi slmi lafdiga slm haddii lagu caqdiyo ijaaratu dimadii ictubira fiihi waxaa shardiya qabd اlujrati ujradii in lagu kala qaato fi lmajlisi ilin aslamtu ilayka haadaabad waan kuusii qadimay weeyaan marka kiradii waa inay qadin noqoto de markaa nafdu slm aada isticmaasho wain cuqida bilafdi lijaarati haddii laakiin aan lafdusalab la isticmaalin ee lafdulijaaro la isticmaalo oo waxaan kuu kiraysta in alaabtaa la qaado oo meel heblaayo la geeyo iyo waayahay waa is tiraahdeen faqad qiila waxaa la yihi yuctabaru waa la ictibaarinayaa maxaa la ictibaarinaya oo la shardiyayaa yani qabdulujrati fi lmajlisi wey ujradii in majliska lagu kala qaato iyaa shardiya waa la yidhi sababtuna waa maxay dee sababtu waxa weeyaan waxani waa shay dimada ku jiro waa nooc dayn oo kale ah. marka lacagtiina yaanay dayn noqonin iyadune halkaa waa in lagu kala qaato si aanay baycu dayni bidayni aanay u noqonin waana ka muctamadkaa wa qiila waxaa kale oo la yihi mayane laa yuctabaru ilan waxaani bayc maaratay salam ma aha lafdigun baanaynu eegeynaa lafdigu waa ijaaro waa ijaaro macnihii yani shay fidimaha noqdee lakin wii waa maadaama uu manfacayo marka horeba cayn aanu ahayn manfacadu kolkeeda horeba wax dee mucayana may ahayn cayn bay ku tacaluqeysay marka eh, imikana cayntii un baanay ku tacaluqeyne dimadiisi bay ku tacaluqday waxba markaa axkaamtii salamka ma qaadanayso iyuu markaa qiilkan kale uu leeyahay xanaabiladaa qaadatay kaa kale lakin inaga madhabkeenu muctamadku waa kaa hor marka maxaa soo baxaysa waxaa soo baxaysa de markii aad kiraysanayso nin injineeraho gurigii dhisay iyo wixii lamidka ahaa lacagtii gacanta waa inaad ka dhigto kolkuu injineer gurigii ku dhisay wa ijaaratu dhima wixiisu injineerki de isagu waa kaaga mas-uulu guriga dhismihiisi laakin de dhagaxna dhagax ma saarayo jaajuurna ma maaragtay birna ma laabayo jingadna kuma xulayo isagu waa ka mas-uulun oo shaqaalihiisi arrimihiisi wixiisa isagaa diranaya waa ijaaratu dhima waxaa markaa muctamadkii uu noqonaya ninkaa wixiisa waa inaad uqadinto gacanta aad kula heshiinayso waa inaad uqadinto iyuu noqonaya qiilkan kale markaynu laakin ku soconno qiilkani wuxuu leeyahay me qadinkaasi shardi maaha waxaa lamid a dee qolyahan muxuu ahaayey alaabaha kuwan maxay idhahdaan kuwan alaabaha loo dhiibay de meelaha geeya kaargooga kuwaasi iyaguna de waa ijaaratu dima alaabtaa in la qaadun baad ka rabtaa meel heblaayo la geeyo gaari gaara maad kiraysan de soo garan maysi iyagana maxaa la rabaa marka inad lacagtoodii qadin ka dhigto halkaas maxawilkii ma shaqeynayo oo xaggaasaa laga bixinayaadi shaqeyn mayso markaynu sidaan idhaahno o idhaahno waxaa shardiya in qabdu alujrati fi lmajlis marka la yidhaaho waxaa soo gelaya da diyaaradii la goosanayay waxaasoo dhan waay waasla waa ijaaratudima wey ilan shaa cayimadoodka restimeshi ma jire waa waxa weya mas-uuliyad baa saartay wakti hebel lagu qaado meel heblaayo lagaa qaado meel heblaayo lagu geeyo diyaarad noocaasna lagugu qaado diyaaradaha daalo ama kuwa eer jabuuti ama kuwa soo garan maysid marka de waxaad dooranaysaa un shirkadii iyo wixii baad dooranaysaa laakiin shay cayiman oo aad kiraysatay meeshii ma yaalo waxaasoo dhan qadid iyuunbay ku asaxayaan iyaa soo baxaysa wuxuu yihi walaa tastaqiru ujratu haddaba ujradu mustaqir ma noqoto fi hadihi lijaarati ijaaradu markay ijaaratu dimo tahay ilaa bilcamali ilaa shaqadii la qabto waxaynu hore usoo marnay sheekuu inoo soo sheegay istiqraar اlujra fi lijaara asaxiixa iyo fi lijaara alfaasida labadaba inoo soo sheegay istiqraarka waxaa loogala jeedaa yani waxa weeye in ay wixii sugnaato oo hadda kadib aan la fasiki karin aanay fasakmin fasakmaynba oo laga aamin noqdo inay fasakhato waa inagii odhanaynay shaygii marka lagu keeno ijaaratuulcaynkii ee lagu tamkiiniyo lagu dhiibo ama manaaficsan ama manaaficsa markay muddadii dhamaato ama waktigii shaqadan lagu qaban jiray hadday muqadara bilcamal ahayd shaqadii waktigii ku filaa markuu dhamaado istiqraar baa ku dhacay ujradii waxayna waa lagaa qaadan kiradiina waa lagugu leeyahay kaama dhacayso tani haddaba ma lamidba mise lamid maaha sheeku wuxuu yihi maytani lamid maaha waayo taa maxaynu lahayn tastakiru اlujratu bimudiyi muddat اlijaara aw bimudiyi waqtin yumkinu fiihi alcaama istifaa manfaca bacda alqabdi wakti ku filan in manfacadii lala baxo la oofsado waxa weeye markii shayga lagu soo wareejiyey kadib wakti ku filan inaad manfacadii kala baxdo iyub ayay ku istiqraareysa ama la bax manfacadii ama hala bixi halkan lakin wuxu kuri sheekhu ilaa camalkii la qabto walaa tastaqiru ujratu ujradu ma istiqraarto fi hadihi lijaarati ijaaradan marka la joogo ilaa bil bilaa shaqadii la qabto macnaheedu waa maxay yani ninkii injineerka ahaa markii aad tiri waxaan ku ijaartay inaad guri noocaas oo saasa ah ii dhisto gacantaadu imise noqonaysa uu yihi waa intaa eed haye tiri iyuu ku yihi waa ikanoo diyaar baana haye iyorsu halkan aan xadiidka ka soo qaaday jaajuurkaa meermeerya kasoo iibsanaya anaa halkan kugu ballaminaya ninkii waad meermeerisay muddaad la yar deetana ku filan ba guriga la dhisi bil baad ninkii meermeerinayso dee alaabtii buu kaa sugaya u ku dhisi lahaa w ilan materialkii adaa iibsanaye isaga gacantii ad ku heshiisee bishaasi waabuu ku dhamaan lahaa guri aad ah, maalin walba ninkan maarata kuriyaan diyaar baan ahe aad insha allahu dad hayso marka wuxuu leya sheeku haddii mar haddaan shaqadii qaban ninkiiu shaqadii qabtay shaqadii muu qaban markaa waxa weeye eh, ma yeelanayo istiqraa istiqraar ma dhacayo lacagtii uma sugmayso ujiradii uma sugmaysa wa hadii ay maaragtay shaqadii oon la qaban aad wixii fasakdaan lacagtaadi waad ka ceshanaysaa ninki saas markaa sheeku leeyahay maadaama ijaaratu dima tahay waa in camalkii la qabto markaasuunba lacagtii ay sugmaysaa ujradii ay sugmaysaa laakin muctamedku sidaa sheekhu uu sheegay maaha ee muctamedku waxa weeye sidii ijaaratu caynkuba ay bimudiyi mudda aw bimudiyi e, zamani yumkinu fihi camal wakti camalkii ku filan bacda qabdi in marka waxa weyan ay dhamaato iyaa ku filay tana waa sidii o kale ninkani kole aduu kuusoo diyargar bu ku yimid waa i kan ku yihi shaqadii baan u diyaar ah eed adigii waxbaba keeni wad wii lagu shaqeynaya wii keeni wad ninkin halkan bu ku fadhiyaya bishaa markuu meesha fadhiyo in gurigii la liso ninkani gacantiisii inaad wesiisiiso oo ugu shubto haddaad hore inaad hore usiisaaba khasab ahayd imikana waa u istiqraaraysaayo hadduu ataa halkaa ka baxo waxba la weydiin maayo wayajuuzu buu yihi waxa banaan an yucqada in caqdigii lagu gunto ijaarada calaa camalin camal markay ijaaratu dima tahay calaa camalin mucajalin camal deg deg oo imika yani la bilaabayo waa muajal iyo mid mudaysan oo wakti dambe la qaban doono ilan wixii waa shay fi dhima mar hadduu shay fi dhima yahay khasab ma aha ashuruucu fi istifaa manfaca bacda alcaqdi ma sharta shardi maaha halkii aynu soo lahayn an yatasila ashuruucu fi lcamali bilcaqdi maxay ijaarat lcaynka weeyaan waa ijaarat lcaynka ama ijaarat dhima de waa sidii beecii salamka oo kale wakti baad qabsan kartaan shaqadan lagu qabanayo sanad kadib waxaad leedahay waxaad sii goosan kartaa tikirka diyaaradda dee iyadoo sanada ka dhiman yihiin ayaa hadda markaad maarata discount hadaad ku hesho qiimo jaban de waa iska sii goosan karaysa waa caadi iyadu mucajalna way noqotaa mar haddii ijaaratudima tahay muajalna way noqotaa wain halakat ilcaynu shaygii hadduu halaagsamo waa ijaaratudimaha marka lagu jiro shaygii markii dee maaragtay alaabtaadii gaari baa la saaray gaarigiibaa dhexda markaa ku halaagsamay ama dameer baaba la saaray dameerkii baa dhexda ku dhintay aw kusibat ama waaba la xoogayo oo shuftaa heshay waaba lala wareegay lam tanfasikh ilijaaratu halkan ijaaradu fasakmi mayso ilan ijaaratulcayn maaha aduu shaygan cayntiisa maad kiraysa alaabtaada in la qaado hal meel hiblaayo la geeyo ayaa adiga caqdigaagu ahaa marka gaariyan la dhacay ee la kaxaystay adiga waxba kaama gelin bal yuaalibu bilbedeli ha laysoo bedelun bu ohanaya bedel buu dalbanayaayo wuxuu laidinka deji adigaaba maalan de waxaad shirkadii baad waxaad tihi halaigeeyo borame haye saasaad caqdiga ku gashay gaarigii lagu saaray iyaa dhexda shurta ka daadhaca laydin yii waa la idinka daadiji gebigiiniiba waa la kaxaysta de waad la soo hadlaysaan un qoladii idinku gaari kale waa inay soo diraan oo marka halkii idinka qaado hadday idinku daahayaan oo de wax kale heleysaanna de waa khiyaarulfaskigii ile taakhiir baa imanaya haduu taakhiir imanayo khiyaaru faskigiina waad leedahay wain halakat ilcayn aw qusibat lam tanfasik ilijaaratu bal yuaalibu bilbedeli waa sidii markaynu soo maraynay dee salafka markaad shaygii lagu keenay shayga haddaad ceeb ku aragto maxaad xaq ulahay iga bedela laakin baaculcaryaankii haddaad ceeb ku aragto iga bedela xaq umaad lahayn waad fasakaysi lacagtaadaad ceshanaysi haddaad unto markaa caqdi kalead ku iibsanaysa mid kale wain haraba hadduu fakado almukri kireeyihii waa yahay ukturiya aleyhi ama iktaraa aleyhi xaakimka soo qadari ukturiya aleyh kufianta marka waa lagu soo dul kiraysanaya xoolihiisi baa cidka laga soo kiraynaya lakin markay arrintu tahay ijaaratu dhime markay tahay injineerka aad ku heshiiseen inaa guriga ku dhiso ya fakadayba meel alla meel u maray de waa dacweyneysa caqdigii iyo hawlihii balan iyo markhaatiyadii waad keenaysa waad le ninkaas caqdigaasa naga dhexeeyey waan u baxsay meel labeelu jiro maayo ma hayo ma saas ahaa arrintii ma sugnaatay khalaas injineerkaa la qabanaya injineerkaa kale isaga xoolihiisi baa laga siinayaa markaa ujarada isaga xoolihiisi magaalada u yaallay iyaa ujarada laga bixinayaa wain haraba lmukri haddii mukrigii uu baxsado kireeyihii uktoriya caleyhi waa markaa loo lagu soo dul kiraysanayaa mid kale fa fain tacadara dalika hadday suuroobi weydo oo de waxa weeye meel ay dawladi joogtaba aanad joogin masalan habata lilmuktari kiraystaha waxaa u banaan alkhiyaaru khiyaar bayna an yabsaka inuu iska fasaqo wa bayna an yasbira iyo inuu iska sugo ilaa an yajido ila intuu ninkii dee helayo ilaa intuu ninkii helayo inuu sugo iyo inuu markaa iska fasako labadaba u banaanyi wuxuu yihi waidaa dafaca ilayhi hawban hadduu mare u dhiibo faqaacahu qamiisan oo uu deetana khamiis ka dhigo faqaala saaxibu thawbi ninkii marada lahaabaa wuxuu yihi amartuka waxaan ku faray an taqacahu qabaan qabaa ka dhig baan ku yihi qamiis ka dhig kumaan odhan bu yihi facalayka alarshu arshi baa lagaa doonayaa buu yihi magdhow baa lagaa doonaya waad iga khiribtayba maradii wa qaala alkhayaatu dawaarlihiina wuxuu yihi bal amartanii biqamiisin aniga qamiis ka dhig baad igu tidhi facalayka alujratu kiradii baa lagaa doonaya iyo maarata lacagti waa la isqabsaday meesha maruu ukeenay tol buu yihi waxbaa lagu heshiiyey inagu ma naqaan wii lagu heshiiyey hadhow ninkii maradii khamiis buu ka dhigay khamiiskii markuu ka dhigay ayuu ninkii deetana soo duuntay alaabtiisi haye masal waa tan waaba khamiis huwa maxay khamiiski de waa kaagi waa inuma khamiis ka dhig baan ku hataa maxaad gu tiri qabaa ka dhig baan ku qabaagu xaggan horu u ka furay sanaa la soo yar saarayaayo intan si jubbad kale laakin dee iska maryahan caadiga ah oo sidii jubbad kale u samaysa intan ka banaan anigu khamiis ka dhig kumaan odhane qabaa ka dhig baan ku yidhi wuyidhi sidaa garabka loo soo saarto oo dhaadhaca kana wuxuu yidhi mayan anigu waaan kamiis ka dhig baad igu tiri marka dee qabaagiina markuu qabaa noqdo iyo markuu qamiis noqdo de waa kala duwanaanaya qiimiina waa kala duwanaanaya imikana de wixii dib qamiis looguma celin karo marka ninkani muxuu leeyahay anigu khamiis ka dhig baan ku idhi wax aanan kuu dirsan baad samaysay horta ujiro iguma lihido de waxaan kuu dirsaday maad samayn waa midda labaade wixii waad iga kharibtay waa inaad bixisaa qiimaha farqiga udhaxeeya farqiga maay laadaba maxay udhexeeya waaya qole waxay yidhaahdeen farqiga la sheegayaa waa farqiga udhexeeya waxaanoo khamiise iyo iyo waxaanoo qabaa qaarna waa farqiga la sheegayaa waa farqiga udhexeeya maradiioo sideediya iyo iyadoo qabaagana farqiga udhexeeya arshiga la sheegaya waa halkaa taasay waxoogaa isku celcelinayaanoo qolabasi ay rajaxaysaa waaya halkaa adu kolley waxaa ku jira baxi baa ku jira halkaa farqigaa la bixinay arshigaasi se loo qadaray ninkii dawaarlahana wuxuu yihi war warkaa iska dhaafo aniga waxbaad ii dirtay waxaa dirtayna waan yeelay ujradiina waa kaa doonaya inaad kala saartaa la doonaya de adigaa faqih ahaay sheekhu wuxuu ku yihi isagu taxaalafaa calaa daahiri lmadhabi madhabka daahirkiisu siduu yahay labadaana waa isdhaarsanayaan sidii labadii nine iibka isku khilaafay ifadiisa saasuu markaa ka dhigay waana naskii imaam shaafici baa la yihi sidaa sheekhu wade aahir madhab markuu leeyahay yaani cibaarada shaafici madhabku de waa waa madhabkii shaaficiye qawlkiisa sidaa ka muqata waa saasuu leeyay soo ma waa naskiisii baa la yihi laakiin waxay muctamad ka dhigayaan waxay leeyihiin meeshan laba qawl baa ku jira dariiqo laba qowl sheegaysa iyaa muctamada labada qawlbana sidan way ka duwan yihin laba qowl oo aan midna kan ahayn iyaa masalada ku jira bay leeyihin qawl wuxuu leeyahay waxaa la rumaysanayaa ninkii marada lahaa waana muctamedka ninkii marada lahaa warkiisa iyaa soconaya deetana maxaa dhacaya dee waxaa dhacaya mar haddii ay sidaa noqotay ninkani inuu arshigii iska bixiyo inuu arshigii iska bixiyo iyay noqonaysaa marka arshigana saynu sheegnay laba wejioo qolaba dhinac ubaydhay oo qoloba maaratay mid ay rajaxday ayay markaa leeyihiin maa bayna qiimatihi maqtuucan qamiisan wa maqtuucan qabaan iyo maa bayna qiimatihi saxiixa wa maqtuucan wixiioo sidii siye iyo iyo isagoo maanta qaba farqiga udhaxeeya waxba laga yaaba inu kaga qaalisanaado be hadduu ka qaalisanaado waba la siin maayo isagoo qabaa iyo isagoo saxiixa farqiga udhexeeya qolna waxay leedahay mayane isagoo qamiisa iyo iyo isagoo qaba ah farqiga udhaxeeya hala bixiyo halkaa waxaabaan is odhan lahaa anigu si kalaa malaha labadaba ka sii fiicnaan lahaydoo in la yidhaahdo isagoo sidiisiiya iyo isagoo qabana hala qiimay isagoo qamiisana hala qiimay saddexdiiba hala qiimay isagoo qamiisa iyo isagiio qa maaratay maradiisii horaa iyo isagiio qabaagii marka markaa saddexdii jeerba la qiimeeyo farqiga ugu yar unbaa ninkan lagu yeelan karaa waayo haddii qamiisnimadu ay qaali tahay dee qamiis wuxuu ku noqonaya ninkan shaqadiisa marka ninkan shaqadiisii ninkan maarata camalkiisii dee ninkan maarata isaga waxba ku yeelan maayo ila ninka qamiis ka dhigay dawaarluhu ahaay isagu qamiisba umuu keeni marka in qamiis qiimihii uu raadiyo isagoon ba keeni dee xaqu yeelan maayo haddii kamiisnimadu ay badan tahay haddii markaa eh, maranimadu ay badan tahayna dee marada wuu ogolaa in laga shaqeeyo qamiis laga dhigo marka maadaama u aadin ahaado u ogolaa in qamiis laga dhigo marka waxa weeyaan qamiisnimadii iyo qabaaga inta udhaxaysa intii u ogolaa iyo intan imika kharibaadee dhacday waaa la xukumay in qabaanimadan ay kharibaad tahay soo ma marka intii u ogolaa iyo kharibnaantan inta udhaxaysana hala eego sideedii markay tahay iyo maaragtay qabaagan inta udhaxaysana hala eego kolba tii yar ayuunbuu xaq u yeelanayaa ee badan xaqba u yeelan maayo in la yidhaahdo lafteeduna baciid maaha qariib wey wuxuu ku yidhi haddaba sheekhu walaa yastaxiqu lkhayaat lujra haddaba markaynu nidhaahno de hala dhaariyo oo las la ysdhaarsado caqdigii la fasakho laa yastaxiqu lkhayaatu lujra khayaadki de ujro yeelan maayo waayo shaqadan uu qabtay dee ma sugnaba in loo diray mar haddaanay sugnayn in shaqo aan loo dirin qabtay buu noqonaya waxba kuma laha wahal yalzamuhu arshu naqsi nusqaanta arshigeedii ma lagu yeelanaya qowlaani baa ku sugan waa markaynu ku soconno taxaalufka waa lagu yeelanaya iyo lagu yeelan maayo laakin sidii aynu rajaxnay ahaa in la aqbalaya qawlka maaliga yalzamhu arshu qaطcan waayo waxaan loo dirin buu qabtay marka arshigii qaطcan waa lagu yeelanaya malaha qawlki labaad ma inaan sheegin dariiqada saxiixa qawlka labaad wuxuu noqonaya tasdiiq lkhayaad in khayaadka la rumaysto halkaa waxaa inoogu eg baab lijaara wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala baab ljacaala jacaala iyo jicaala iyo jucaala intaba waa la yidhahdaa baa la yidhi luqa ahaan waa qofkan wax loo ballan qaaday shaqo markuu qabto shaqo markuu qabto ayaa wax loo ballan qaaday in la siiyo marka waxaa qofka loo magacaabay ayaa jacaala juclina waa la yidhaahdaa laakiin sharci ahaan jacaaladu waa caqdigiio waa iltizaamu lagu ballan qaado oo la isku waajibiyo waxbixin bedel u ah shaqo la qabanayo qofka waxaa ii sameeyaa waxaasuu leeyahay saasoo kale ina tiraa alaabtaasaa iga luntay qofka ii soo helaa waxaasuu leeyahay ma waxaasaan siinayaa waayahay qur-aankana way kusoo aroortay sunada nabigana aleyhi salaatu wasalaam way ku sugan tahay qur-aanka fi sharci man qablana way aroortay aroortayo <clears throat> waliman jaa bihi ximlu baciirin ayaa da soo aroortay qofkii la yimaado suwac almeligii muxuu leeyahay baa la yihi awrqaad buu leeyay ximlu baciir markaa waa jacaalo sunada nabigana alay sla slam kuso aroortay o dee waa kuwii saxaabadii xadiidkii abu saciid alkhudri qoladii safarka ahayd ee saxaabada ahayd markii ay iyagoo sahaydu ka go-an tahay waa maarata haysan ay qolada ku degeen martiyeen ay u diideen qoladii inay maaragtay sooriyeeyaan ee markaa sayidkoodii la qaniinay waa kuwii u yimid war wax ma haysa ee yihi ilaa aad jucli noo magacaawdaan oo jacaalo nala gashaan waxba idin waxba maarata waa idin qaban mayno deetana ay markaa waxoogaa goosan aria iyay kula heshiiyeen waa kuwii faatixada ugu akriya deetana ninkii bogsaday waxoogaa gaariga ahaa soo kaxaysteen marka waa caqdi jacaalo wey wuxuu yihi wahuwa jacaaladu an yujcala ama an yajcala waa inuu qofku u magacaabo u ballan qaado u yeelo liman camila lahu qofka u qabta camalan shaqo ciwadan bedel inuu umagacaabo oo yidha waxaasaan ku siinaya fa uu yidhaahdo man banaa lii xaa'itan qofka gidaana ii dhisa aw radda lii aabiqan addoon baxsada ii soo celiya falahu kadaa waxaasuu leeyahay baadifadna soomaalidu malaa way tiraahda waxaa qofka la siinayo faidaa camila lahu dalika arrintii markuu uqabto de istaxaqa aljucla jucligii wuu yeelanayaa oo caqdi saxa mar aduu caqdigii ansaxay dee qofku marka waa shaqadii markuu qabto wixiisi wuu yeelanay waayo nabigu alayhi الsalaatu wasalaam saxaabadii xalaal inay arrintii ay sameeyeen tahay ayuu sheegay wayajuuzu waxa banaan calaa camalin majhuulin camal aan la la qaabka uu noqonayo iyo sida uu yahay in xataa caqdigan lagu galaa way banaan tahay wax kaa lubay oo meel u yaalla aan la garanayn ayaad leedahay qofka ii keena waxaasuu leeyahay marka waa caadi waaya marka waa un dee jahaaladii loo baahnaa wey lakin jahaala loo ila tirado qofkii wax ii qabtaa waxbuu leeyahay waxaas hadal maaha qofkii wax ii qabtaa qofkii shaqo ii qabtaa boqol dollar buletaa iyada la yeeli maayo shaqadii waa inaad si uxadidade waxba waxaasaa lumaya qofkii keena meesha ku keenayo maan la garanay walaa yajuusu ma banaano ilaa biciwadin macluum ciwad laysla garanayo mooyaane ciwad laysla garanayo ayuunbay ku banaan tahay aad tirahdid waxaasaad leedahay oo ninkii matala ad ku tirahdid dilaalkii oo kale toban kun haddaad dhulkaa iisoo siisid shan boqoloo dilaalaad leedahay haddaad labaatan kun iisoo siisidna kun dilaalaad leedahay waa caadi waa in wixii la isla garanayo walaa yajuuzu ilaa biciwadin way wa wa wey taa lafteedu dilaalku waxaanu qaadanaya wayajuuzu lahumaa waxaa u banaan labadooda alfasku inay fasakhaan qabla alcamal intaan shaqadii la bilaabinba oo waa caqdi jaa-isa wey caqdigan jacaaladu waa caqdi jaa dee laazim maaha maxaa yeelay wixii waaba tacliiqba caqdi tacliiqa weeyaano in facalta li kada markeeduna wax mucalaqa ba markaa wasiyad iyo dardaarankii iyay u eg dardaarankana waa ti laga noqon karay waa xagga markaa maaliga taasi xagga caamilkana dee camalkiisu waaba majhuul mar hadduu majhuul yahay marar badan ba camalkii majhuul noqonaya wax majhuula markaa qofkii laguma laazimin karo marka caqdigani waa caqdi jaa-is min aطarafeyn wa ama bacda shuruuc markii laakiin shaqadii la bilaabo fayajuuzu lilcaamili caamilkii waxa u banaan alrujuucu fiihi inuu ku noqdo oo iska fasakho iskaga tago waayo isagunba xaqiisii baabiyey wax dhibaato u geystay ninkii kale ma jiro wey waxba markaa yeelan maayo hadduu isagu fasakho walaa yajuuzu uma banaano buu yihi lisaaxibi alcamal ninkii markaa isagu shaqada loo qabanayey inuu fasakho markii shaqada la bilaabay ilaa bacda an ilaa iyo yadmana u damaano qaado lilcaamili ninkan shaqaalaha ujrata maa camila shaqadiisa ujradeedii inta uu shaqeeyey caqdigii waxaynu nidhi waa caqdun jaa-izu min aطarafayn qabla shuruuc bacda shuruucna waa saas oo kale laakiin musanifku laa yajuuzu mabuu ka cabiree waxaa loo jeedaa bacda shuruucna iyadana waa caqdi jaa laakiin haddii bacda shuruuc la fasakho shaqadii la bilaabay hadii la fasakho hadduu caamilku fasakhay waxba male ilan sigaa fasakhe hadduu maaligu fasakhana ama maarata ninkan loo shaqeynayay dee waxaa lagu leeyay intii la qabtay shaqadii gidaarkaa qofkii ii dhisa intaasuu leeyahay buu gidaarkii kala badh la marinaya ayuu fasakhay marka waa inuu intaa ujarada maaha jucligii waa la iska daynaya wixii magacaabay waa la iska daynaya shaqadaasoo kale wixii lagu qaban jiray intaa imika la qabtay wixii lagu qaban jira ujratulmiliga ahaa iyaa lagu yeelanayaa wain ishtaraka hadday isla wadaagaan jamaacatun kooxi fi lcamali shaqadii oo isla qabtaan wuxuu yihi qofkii intaa intii waxaa ii qabataa ay leedahay dhowr baa isugu tegay shaqadii isla qabtay ishtarakuu fi ljucli shaqaayadii ama ujradiina way wadaagayaano waa loo qaybinayaa waayo da shaqadiiba way wadaageen waman camila ligayrihi shaya min dalika waman camila qofkii u qabta ligayrihi cid kale shay-an arrin oo min dalika waxyaalaha hadda laysu qabanayaa shaqooyinkaasi shaqo kamida qofkii qof kale u qabta min gayri sharطin iyadoo aan waxba loo maaratay loo magacaabin lam yastaxiqa calayhi اljucla waxba kuma laha qof aanad adigu dirin waxna u magacaabin iyunbaa shaqo ku qabtay gurigaagibuu kuu rijiyey ku hagaajiyeyo de waxa ama gaarigii kuu maydhaybade iyagoo ku qabto maad arkeysa mararka qaarkood wax alle wuxuu kugu leeyahay ma jirto wax alle wuxuu kugu leeyahay kon haddaan adiguna manaad dirin waxna umaad magacaabin waxba kuguma le haddaad dirtay bal wuu inoo iman doonaba soo socda hadalkiisu waman camila ligayrihi shaya min dalika yani min alacmaal acmaasha la ysu qabanayo wax kamida qofkii qof kale u sameeya min gayri shardin shardi la-aan yani iyadoon heshiisma jirin lam yastaxiqa calayhi ljucla jucligii ku yeelan maayo ama ujradii alujrata waaniyay qoray wain qaala caamilu shaqaaluhu hadduu yidhaahdo sharadta lii ciwadan waxbaynu ku heshiinay ciwad baad ii shardiday wa qaala almacmuulu lahu kii loo shaqaynayeyna uu yidhaahdo lam ashriطhu waxba maa shardin waxba kuma magacaabin falqawlu qawl lmacmuuli lahu qawlka la aqbalaya waa ninka loo shaqeynaya asalku waa cadam shard alaslu cadam lcaqd ama cadam shard shardi la-aan baa asla markaa ninkan yihi waxbaa la ii magacaabay bayine ayuu u baahan yahay markhaati wain ikhtalafa hadday isku khilaafaan fi qadrihi qadarka waa isla ogolya in wax la magacaabay laakin wuxuu leya aniga laba boqol oo dolar baad ii magacawda kan wuxuu leya boqol un baan anigu ku magacaaba boqol baynu ku heshiinaya maya laba boqol baynu ku heshiinay wuxuu yihi halkana taxaalafaa de waa iibkii oo laisku khilaafay lacagtu qadarkeed haddii iibkii kun baad iga siiyay maya kun iyo laba boqol baan kaa siiyey la laisku khilaafay waa inagii soo marnayo labada dhinacba way isdhaarsana taxaaluf baa la sameynayey mid waliba ka kale wixiisuu anfiyayey wixiisana wuu sugayey marka dambena waa la fasakayey marka markii la fasakay imika halkan de iska kala tagayden ma soconaysa nin baa shaqeeyey ujratulmithli baa la siinayaa wuxuu yihi wain amara hadduu faro hasaalan doobiile ama nin dharmaydho ah bigasli thawbin mare inuu ubayr u maydho maruu ugeystay doobigii doobiilaha ahaa ayuu mare ugeystay oo imaydhayo amar buu siiyey walam yusabi lahu shay lakin waxba kuma magacaabay waxba kuma wax lacag oo lagu heshiiyey may jiro ama dee waxaad u tagtay nimankii muxuu aha kuwii tima xiiraha markaasaad ii xiir tiriyo halkan maanta dhan bu kaa shaqeynaya halkaana sidaa intana ka qabo halkaana ka qabo wax lacag oo laga heshiiyey may jirin fakasala ninkii maydh ama shaqadii buu qabtay lam yastaxiqa lujrta waale wuxuu leeyahay ma jirto ila waxba lagulama heshiiyen waqiila waxaa la yihi mayna yastaxiq waa ninkani waa leeyahay wiiisa uu leyana waa leeyahy imaam shaafici naskiisu waa inaanu ninkaasi waxba lahayn waayo waxaa wax lagu yeeshaa dee waa heshiis heshiisna meeshan lag laislama gelin oo la heshiisoo galay ma jirto wax xadgudub oo adigu aad samaysani ma jirto waa laba mid wax ku yeelan lahaa inaad adigu wixiisii ku xadgudubtay iyo in in muxuu ahaaye aad wax ku heshiiseen labadii midna ma yaalo marka ninka waxba yeelan maayo saas weeyaan madhabku <clears throat> waqiila yastaxiqu qiil baa wuxuu leeyahay wuu mutaysanaya weliba waa markii sida de sheekhu suuradda usoo dhigay markaynu ku socono waa markii ninkani lagu ogaa shaqadan inuu ku shaqaysto qofkii lagu ogaa shaqadan inuu ku shaqaysto ujratulmithli buu yeelanayaa isagoo kale wixii uu qaadan jiray ayuu yeelanayaa minhaajkana waxaa inoogu iman doonta insha allahu tacaala iyadoo sheekeynku ay leeyihin waqad yustaxsanu haada wejigan dambe waa mustaxsan in la yidhaahdo kii ku shaqaysan jire lagu ogaa ujratulmithl ha yeesho kii aan ku shaqaysan waxba male nin saxibka ad yadho bay xiir baat markaasuu kuu xiiray oo maanta dhan baad halkan sidaan halkan sidaan halkan sidaan marka daba iskakala tegeysaan undi hadduu ku yihahdo dakeen waxaad leedahay may adigu waxa weeye shaafici markii da naskiisa la raacana maca kuwaasaan waxba lahayn adiga iska daaye wejiga kale markii la qaatana de waa qofkii ku shaqaysanayay adigu waxaan kubaa shaqaysan jira laguguma ogeyn heshiisna maynaan gelin waxba malihi baabulmusaabaqati halkana waxaynu ka gelaynaa almusaabaqa waa tartanki tartanki iyo axkaamtiisii iyaa halkan laga gelaya wuxuu u daba dhigo munaasabadu ay tahay waynu arki doonaayo musaabaqada waxaaba la ysku hayaa ma caqdulijaara caqdigeedu mise waa caqdujacaala waa labadii caqdiye imika aynu soo dha aynu soo dhamaysan tartanku heshiiskan iyo caqdigan isla gelaya marka la tartamayo wax la kala qaadayo koobka marka la kala qaadayo waxaan horta lagu wada jiraa ma caqdulijaara mise waa caqduljacaala musaabaqadu sideeda waa tartan wax kasta oo lagu tartamayo musaabaqa waa la yidhaahdaa dhogtanka marka lagu tartamayo iyo wax toogashadana nidaal baa la yidhaahdaa oo magac gaaray leedahay fardaha marka lagu tartamayo rihaab baa la yidhaahdaa rihaan musaabaqana waa tartan oo dhan wuxuu yihi musanifku al dabcan musaabaqada axaadiis baa kusoo aroortay xadidaysa waxyaalaha tartanku uu galo sidoo kale axaadiis ficliya nabiga aleyhi salaatu wasalaam oo tartamay iyaduna waa jirtaa ama markaa tartan wax lagu kala qaadayo ha noqdo ama tartana waxba lagu kala qaadaynin iyadoo kaleo nabigu aleyhi salatu slam uu da tartan siiyey oo markaa iyadana de wax la kala qaadayay iyo iyaduna jirta wuxuu yihi almusaabaqatu calaa ciwadin tartankii lagu gelayey ciwad bedel wax la qaadanayo tartankii abaalmarinta lahaa hee kal ijaarati ijaaraduu la axkaam yahay fi axad ilqawl noogu bilaababa labada qawl mid ahaan marka lagu socdo laba qawl baa ku jire ijaaradii buu la axkaan yahay qowl sida uu leeyay waana qawlka muctamadkaa deetana markaynu ijaaradii kale axkaan dhigno fatasixu waxay markaa ka asixi miman tasixu minhu lijaaratu ciddii ijaaradu ay ka asixi jirtay walaa yajuuzu banaanaan maayo faskhuhaa in la fasakho bacda luzuumihaa markii markaa ay laazimto yani markii caqdiga la galo ila caqdiga ijaaradu caqdi laazim u ahaa lagama bixi karaa imanaysa marka bada luzuumiha wuxuu cabirayaa de waa ti soo ogeyd sheekhu inuu kasoo hadlay ijaarada khiyaarulmajlis ma galaa mise ma galo khiyaaru shardi ma galaa mise ma galo marka dee aqwaal awjuha meesha jirtay marka muctamadku waa kii ahaa mama jiraanba labada midna markaa dee toos bay ulaazimaysaa haddii la yidhahdo khiyaarulmajlis baa jira dee markii ay laazimi jirtay ayuunbay tana laazimi wey saasuu u odhan waayey walaa yajuusu faskuha keliya bacda lusuumiha uu ku raaciy walaa yajuusu faskuha e, lama faskin karo bacda lusuumiha markii ay laazimto wala ziyaadatu fi waxba dari karo waxba laguma dari karo waxna lagama dhibi karo wey yani waxba laguma dari karo maxaa loo jeeda yani camalki markii hore waxaa loo tartamaya halkan ilaa iyo meel hebel bay ahayd tartanku caqdigii khalaas wuu laazimay inaad tiraad may meel heblaayaan ka dhigayna waa kordhinayna xaqu maridkii kale haddaan kugu raacin sidoo kale dee muxuu ahaye ujradii wixii la kala qaadaya ciwadkii isagana waxba lagama dhibi karo qofkii badiyaa waxa wey boqol doolar buu leeyahay markii layahaye lays yidhi caqdigii wuu guntamay boqolki waba kama dhibi karto ma konton baan ka dhigaya ma soconayso walalimtinaacu min itmaamiha sidoo kale xaq u yeelan maayo labadii dhinac dhinac ahaani inuu iska joojiyo ad iska joojiyey dhamaystira waxa weya waan waan diiday in la dhamaystiro halkaasaan ku joojiyey xaquma yeelanayo kii lala tartamayey waa wuxuu ku qasban yahay inuu tartankii galo waan iska daayey may waa la dacweynay ila caqdigiiba caqdi laazime wa xukmuha xukunkeedu fi khiyaari shari xaggii khiyaaru shardiga iyo wa khiyaar lmajlis khiyaarulmajliskii xukmu lijaara ijaarada xukunkeedi to de waadigi soo maray khilaafkii ku jiray wayajuuzu waxaa banaan markaynu saa ku soconno akdu rahni in rahan loo dhigo lacagtii iyo wadamiini damiinba in loo sameeyo fiha fi musaabaqa musaabaqadii in loo sameeyo mar haddii rani waa ijaaro in markaa rahan loo dhigo ama eh, damiin loo sameeya oo lacagta ayaa ka damiina boqolka inaad haddaan kaa badiyo de waxa weeye waa loo samayn karayaa damiinkiina waa loo samayn karaya marka intaasi waa saaso taasa markaa rajahan inay caqdi culimadu waay rajahayaan waa caqdi laazima markaa oo aan laga bixi karin deetana axkaamta ijaarada ee saas ah intaa u sheegay axkaamta ijaarada ayuu halkaa ka waafaqay wa kaljacaalati jacaalada ayuu lamid yahay fi lqawl aakhar qawlka kale wuxu le wa waa jacaalo kanaana runtii xagga marka siiqadeeda la eego de kanaa u dhow ilan wuxuu le waan tartamayna haddaad iga badisa boqolkaasaad leedahay man ijaaradii m jacaaladii ah, ilan jacaaladaa tacliiq ahayde <clears throat> wixii mucallaqa ahaa jacaalada ayuu ahaa laakiin waxaad moodaa eh, in ay culamadu u rajaxayaan eh, xaggan ijaaranimada waxaa yani waxa eh, weya luzuumka ayay caqdigani maadaama hoy caqdi shareecadu ay soo reebtay oo qabaarkii laga soo reebay oo suwartii de kale maaratay yani waxa weeye asal ahaan tartankan wax lagu kala qaadaya ma u banaanayn sidan arki doono laakin inta waa in lasoo reebay marka maslaxada iyo faaidada ku jirta awgeed baana loo soo reebay haddii markaa caqdi jaa-iza laga dhigo faa'idadii iyo maqsuudkii loo maaratay loo soo reebay iyaan markaa xasilaynin si markaa u yimaado in caqdigii caqdi laazima laga dhigay ina xagga dhinaca maslaxada ka eegeen iyaad moodaa wa ilaa xagga suurada waxaan wuxuu shabahaa waa caqdi jacaalo haddaad iga badi saad leedahay wey haddaad iga badina melihi wa kaljacaalati fi lqawl aakhari buu yihi fayajuuzu markaynu jacaalo ka dhigna waxaa banaan faskuha waa caqdi jaa-is buu noqonayaa caqdi ayuu noqonayaa sidii jacaaladu ay u ahayd waziyaadatu fiiha wa nuqsaanu in wax lagu daro masaafadii la kordhiyo in la dhimo intii way baraaraanaysaa walimtiraacu min itmaamiha dhamaystirkeedi in la iska daayo wayafsakuha mataa sha markuu doon ufasakayaa labadii darafkii doonaaba ila waa caqdi jaa-ise walaa yaakudu fiiha rahna wadamiin rahan iyo damiinna loo qaadi maayo ila wii caqdi la fasiki karaya la iskama karaya marka rahan iyo damaanna iyaguna iman maayaan markaynu jacaalo ka dhigno laakiin saynu tilmaanay waxaa la rajaxayaa in caqdigani axkaamtii ijaarada uu yeelanayo oo idaa waqaca lazim idaa waqaca lazim markii uu dhaco wuu laazimaya haddaba maxay ku banaantay caqdigani wuxuu ku banaan yahay keliya wixii dagaalka loo isticmaalo wax aan dagaal loo isticmaaleyn tartan wax lagu kala qaadaya kuma banaana wuxuu yihi wayajuuzu dalika caqdigani wuxuu ku banaan yahay cala aramyi binushaabi leebkii wax lagu ganayay bishaarku waa nooc laybabka kamid ahoo ay yidhahdaan xaggan farisiyiinta gaalaaniyinta isticmaali jiray warimaax iyo warmihi wazanaati iyaguna waa warm nooc warmaha kamid ahoo madax markaa yar lahaa madax yaraa oo markaa qolyaha daylabka la odhan jiray ay isticmaali jireen ilaa waa murjinkii de mooji inu ilaa la arka dee garan mayna murjinada haddaad doonta iska dhe waa waxaasu wamaa ashbahaha iyo wixii u eg oo min aalati alxarbi qalabkii dagaalka ah wixii dagaalka loo isticmaalo xataa warafkii isaga laftiisu marka qaarkood buu dagaalkii gelayahay miqlaac waa warafkii weey waxaa xataa gelaya de maaragtay gacanta tuuryadii tuuryadii gacanta lafteedu dhagxanta la tuurayay iyada lafteeduna halkan way geli karaysa qorigii iyo baskooladii iyo waxaasoo dham hadda way imanayaan madaaficdii iyo hawlahaasoo dhan ganidoodii waa lagu tartami karaa watajuuzu waxa banaan cala alkhayli orodkii in markaa lagu tartamo fardaha la eryayey walibili geela la eryayey wa fi lximaari walbaqli dameerka iyo baqashii qowlaani laba qowl baa ku sugan iyagu miyay ku ansaxaya mise ku maayo wa fi lfiili maroodigii laftiisana wajhaani laba weji baa ku sugan walaa tajuusu se kuma banaana al alaqdaami lugaha in lagu ordayo beratan oo lugaha lagu beratamayo qofka maarata la ordayo orod caadi oo beratana isaga kuma banaano tartan kuma banaano kaas wazabazibi zabaazibtana kuma banaan laashashki iyagana eri eryidooda iyo markaa waxa weya in badii markaa saas loo maaratay eriyo iyagana laguma laguma tartami karo watuyuuri shimbirihii iyagana in markaa dee la duuriyo la eriyo oo markaa saas laguma tartami karo fi aahiri madhabi madhabka daahirkiisu siduu yahay wa qiila yajuuzu dalika qiil baa wuxuu leeyahay mayane kuwan waa lagu tartami karaa wa fi siraaci musaaracadii ama legdankii ma lagu tartami karaa wajhaani isagana laba weji iyaa ku sugan maxaa lagu tartami karaa xadiid baa nabiga aleyhi الsalaatu wasalaam ka soo arooray xadiidkaasi wuxuu leeyahay laa sabaqa ilaa fi naslin aw kufin aw xaafin sabaq ma jiro sabaq waa waxaan la kala qaadayo wax la kala qaado tartan lagu kala qaadaa ma jiro in lagu tartamayo uun mooyaane nasli nasligu waa birtii leebka ka waa leebkii la ganayo iyo kufki kufkuna waa cagtan geela tamarodigana kuf waa la ydhaa iyada lafteeda inagu de malaa cag uma ag geel geela cagtiisu mi maga inoo leeda cagtaa balaaran ee sidaa udhigaya maroodiguna waa lamid kuf baa la yidhahda af carabiga xaafirna waa qoobki kii fardaha dameerihiina waa lamid baqashiina waa lamid xadiidkaasi markaa wuxuu soo xiray tartan wax lagu kala qaado oon intaa ahayni ma jiro culimadu markaa waxay yidhaahdeen waxa markaa eh, intan loo soo qaatay de waa intii lagu dagaal dagaalgelayay intii lagu dagaal gelayay weeyaan markaa wixii qalab dagaal ah ayaa lagu tartami karaa waacidduu lahum ma statactum min quwati ayaabay u daliishadeen eh, muxuu ahaaye tartankii nebiguna fardihii waa waa tartansiiyey haddaba kol hadday sidaa tahay caqdigii wuxuu ku asixi warmihii la ganayey leebabkii rasaastii iyo wixii lamidka ahaa taasi hadal male khilaaf kuma jira taa fardihii iyo geeliina iyagana khilaaf kuma jiro oo dee qofkii iyo xaafirkii bay soo kala gelayaan baqashii iyo dameerkii khilaaf baa ku jira khilaafku wuxuu usoo galay de baqashiiyo dameerkii dhinac markaynu eegno qoob bay leeyihiino xaafirkii xadiidku sheegay de way soo gelayaan dhinac kale markaynu eegnana dagaalkii faa'iido badan kuma laha marka ma waxaynu egnay xadiiska soo gamaysa waxaynu egnay faa'idooda o waxaynu ahnaa fardaha unbaa dee dagaalka faa'iido badan leh dameeruhu walow de si un loogu isticmaali kara lakin haddana faa'iidadoodu ma badna marka muctamedku wuxuu leeyahay kol hadii xadiidkii nabiga ay soo gelayaan oo xaafirkii ay soo gelayaan waa iyagana waa dagaalkana waa loo isticmaali karaa ama de alaaba lagu qaata ama maaragtay si kalaba iyagana tartankii way soo gelayaan waa la tartansiin karaa maroodigii isagana khilaafkaasaa ku jira oo isagana dee carabtu dagaal kumay geli jirin maroodiga laakiin haddana khufkii ayuu soo gelayaayo dee cagtiisan khuf baa lagu magacaabaa sida tii geeloo kale dagaalkana isaga laftiisu dhinac ka soo galaayo cajabtu way ku dagaalami jirtay marka isagana waxaa la rajaxayaa in isagana lagu tartami karayo waaya beretankii caadiga a ah lugaha ka waran iyo dooyihii ama laashashki iyo shimbirihii intaaba khilaaf baa ku jira iyagana intaba iyagana khilaaf baa ku jira oo muctamedku wuxuu leey madhabku wuxuu ley waxaasoo dhan tartan ma ma galaan musaabaqada kan lacagta lagu kala qaadanayo magalaan maxaa yeelay dee nebigu alay sala slam intuu sheey kuma jiraan lugta iyo orodka dee dagaalka waa loo isticmaali lakin faa'idadiisaa yar baa laleeyahy faa'iidada cagtu ma badna xadiidka nabigana kuma jiraan mar haddaanay ku jirin xadiidkiina aanu sheegin dee waxa weeye lacag laguma kala qaadi karo doonyihii dee imika waxaaba jira ciidamadii badde oo imika dee dagaalka badda waa la galaa laakiin haddana waxaad mooddaa inay leeyihiin yani la manfaca ma aha baahida loo qaba lamid ma aha baahida loo qabo dagaalkan caadiga ee ah markaa dhulka shimbiraha iyaga laftooda qaar baa yihi dagaalka waa loo isticmaala wa se lagu isticmaali jiray waxay ahayd warbixinta alxamaam azaajiri wixii la ohanayay oo dee xamaam bu ahaa la adeegsado oo meel baa la baraya markaa ciidanku way qaadanayaan oo hadhowtoole markay warbixinta soo dirayaan cagtay uso ugu soo xulayaan warbixintii warqadii baa lagu soo xidhayaa dhaguu soo duulayaa halkiibuu imanayaa warqadii baa laga furaya warbixintiibuu dhiibaya meesha markaa kolba halkii la baray ayuu de markaa warbixintiibuu qaadaya marka iyada lafteeduna noocan baa sibaa looga faa'iidaystaa baa la yidhi shimbiraha laftoodana ha lagu tartami karo lakin waxaaso dhan madhabku ma ogola maxaa yeelay faa ama faaidaba mara dagaalka ama faaidadu way yar tahay xadiiskiina way ka baxsan yihin musaaracadii iyo legdankii isaga ma lagu tartami karaa iyadana wajhaynkaasaa ku jiro nabigu alayhi salaa slam ninkii rukaana la odhanayay waa kii la legdamay legday nin aan la legdi jirin bu ahaa oo cidina aan dhinaciisa luga dhigi jirin laakiin wuu legday iigu celi waa loogu celiyo haddana waa la legday iigu celi kolkii dambe u quusta xoogaa yaroo adigoo lagula heshiiyeyna wuu bixi lakin nabigu alay sala slam markii dambe u uceliyey baa la erigiisi wuu celiyey iska qaado ku yii markaa legdankii isaga ma lagu tartami karaa muctamadku xuleeyay maya laguma tartamayo arrintanna muxuu ahaaye nabigu ala sla slam ninka awooddiisu unbuu tusaye ma ahayn inuu doonayo inuu xoola ka qaato kan xoolihii isaga celiyey waxba markaa waxa weya iyadu wa wax lagu kala qaado ma noqonayso waaya tartankii intaasubuu markaa ka banaanya wixii kale tartankii kama banaana tartanka la sheego tartankii wa lagu kala qaadiy ama tartan aan lagu kala qaadayn si kastaa loo tartami kara nabigu ala sl slm la beratami de waa lugaha ay taas lugtaa lagu beratami marna way ka badisay marna uu ka bediyey marka taasi way iska banaan marka aanay ahayn wa wax lagu kala qaaday wuxuu yihi walaa tajuuzu ma banaana almusaabaqatu markaa imika waxaynu kala baxaynaa markaa wixii la eryayey iyo iyo dhoogtankii onu kala qaadi doona waxna waa beratankii de fardihii iyo wixii la eryayey waxna waa dhoogtankii maarata wixii la shiishaya ama de la tooganay marka labadaa ba tartankii kala yeelanaya iminka wuxuu noo bilaabay markaa tii orodka ahay wuxuu hi walaa tajuuzu lmusaabaqatu tartansiintii ma banaana bayna aljinsayni laba jinsi in la tartansiiyo kalkhayli sida farda iyo wal walibiri geel maxaynu ognahay kolleyba iyagaa shaqaba iskule faras iyo awrbaan ayaan tartansiinayaa shaqayn mayso oo taasi asixi mayso watajuuzu laakiin way ku banaan tahay calaa nawcayni jinsi qura laba noocoo uu kala leeyahay geeli wuu kala duduwan yahay noocyuu kala leeyahay fardihii way kala duduwan yihiin laba nooc oo fardihii u kamid ah in la tartansiy iyadu waa caadi kalcarabiyi walbirdow waa fardaha noocyadoodu alcarabi waa faraskii carabta birdowna waa kii cajabta oo waa kii muxuu ahaaye qolyahan eraanidu ay isticmaali jireen xayawaanku de inta badan meelaha ay ku kala nool u kala duwan yihin marka koodan carabiga ah ayaa inta badan laga jeclaa kale oo inta badan xagga hore isagaa uga dheer marka dambe isagaa inta badan ka dheereyn jiray mala xagga dagaalkana kaga yar fiicna wuxuu yihi walaa tajuuzu mase banaana ilaa calaa farasayni macruufayn laba neef oo la xadiday ayuun baa la tartansiinaya lama odhanayo fardaynu ku tartamaynaaye adna faras soo kaxayso adna faras baan soo kaxaysanaya may isla xadida labada faras ee la tartansiinayo waa inuu faras iyo faras yahay ilan labada neef baa tartamaye idinku waad eryeysaan uun waxaan la tartansiinayaa xaqiiqaha waa labada neef markaa waa in la xadido walaa tajuuzu ku banaanaan mayso ilaa calaa masaafatin masaafo macluumatin ibtida halka ka bilaabmaysa la garanayo welintii halka ku dhamaanaysana la garanayo tartanku halku ka bilaabmayo iyo halku ku dhamaanayo waa in la xadido walaa tajuuzu sidoo kale kuma banaana ilaa calaa ciwadin macluum lacagti waa in laisla xadido wixii laqa lakala qaadayay oo ciwadkii waa in wax la garanayo uu yahay wayajuuzu waxaa banaan an yakuuna alciwadu lacagtu inay ka timaado minhumaa labada dhinacba wa min gayrihima maad tiradaa waaad iska tiradaa an yakuuna alcibadu minhuma labada tartamaya inay lacagtu xaggooda ama labadooda ha noqoto mid ahaan ha noqotee wayajuusu waxaa banaan an yakuuna alcibadu lacagtan la dhigayo inay ka timid minhuma iyaga kuwa tartamaya inay ka timid way banaan wa min gayrihima cid kale inay dhigtayna way banaan tahay deetana tafaasiil buu kuusii gelaya fain akraja axaduhumaa hadii lacagtan uu midkood dhigo labada tartamaya oo uu markaa shardigu yahay calaa ana man sabaqa kii dheereeya ayaa axrazahu qaadanaya jaaza way banaan tahay haddii labadoodii tartamaya dhigo lacagta boqolkaa doolar baan dhigay haye keenii badiya faraskiisu dheereeyo badiyo ee uu horgaadho meesha ayaa leh haye saasaa lagu heshiiyey way banaan tahay taasi asax weyn wain akhrajaa hadday soo bixiyaan labadooduba asabaqa waxaan la kala qaadayo calaa ana man iyadoo shardigu yahay in qofkii sabaqa minhumaa labadooda dheereeyaa akhada ljamiica labadaba uu isku darsanayo haye boqol ma dhigay adna boqol soo dhig keenii badiya ayaa wada qaadanaya sida hadii la yidhaahdo lam yajuz banaanaan mayso sababtu waa maxay de waa khamaarkii caadigaa ah taasi taasi waa khamaarkii caadiga ahaado waxa weeye ma banaanayso labadii qof ilow ilow midna wuu faa midna uu khasaaraya taa lama ogola ilaa an si un bay ku banaanaan kartaa sidaas waa maxay yakuuna bay macahuma inuu la socdo muxallilun xalaaleeye mid saddexaad oo xalaaleeyo la yidhaahdaa waa inuu ku jiro markaasay banaanaanaysaa muxuu yih xalaaleeyahani wahuwa waxa weeye thaalitun mid saddexaad oo calaa farasin isna faras saaran kafii'in lifarasayhima fardahooda udhigma mid tacbaana maarata ku xalaashanayaan lama doonayo oy ogyihin ay ka dheeraynayaan laba rabo mid faraskiisu uu iyaga u dhigmo oo laa yukriju shar isagoo aan waxba lacag dhigeyn hadduu ka dheereeyana wada qaadanaya waa inuu ku dhex jiro si khamaarkii ay uga duwanaato inaan dadkii khamaarayey mid waliba waxbuu dhigaya oo mid waliba waxbuu haddii laga badiya khasaaraya khamaarku saasuu aha marka de shareecaduna maysirkii waa ta khamaarkii la xarimay haddaba tartankii waxaa la doonayaa qaabkii khamaarka inaanu noqonin sidaan u noqonayna waa maxay labadii nina tartamayay lacagtii mid ahaan un ha dhigo ka waxba dhigin ama haday labadooduba dhigayaan mid saddexaad ha soo geliyaan meesha oo isagu aan waxba dhigin haduu dheereeyana wada qaadanaya waa kanoo fain sabaqahuma hadduu labadaba ka badiyo axraza sabaqahuma labadii ay labadoodu wixii ay dhigeen wuu isagaa maarata wada qaadanaya wain sabaqaahu hadday labadoodu isagii ka dheereeyaan oo isagii laga badiyo oy labadoodii iyagu aanay kala badina ay sinmaan axraza kulu waaxidin minhuma mid waliba wuxuu ilaashaday oo uu qaadanaya sabaqahu lacagtiisi labadoodii lacagta dhigay hadday badiyaan iyaguna aanay kala badin kii saddexaad laga badiyo dee n nin waliba wiiisii bu qaadanaya sabaqa axaduhumaa hadduu labadii midkood badiyo labadii lacagta dhigay maca almuxallili iyo xalaaleeyihii iyo hal mar wada gaadhay midna waa laga bediyey axrazaa labadan bediyey waxay qaybsanayaan qaadanayaan sabaqalmutaakhiri ka laga bediyey lacagtii uu dhigay iyagaa isla wada qaadanaya lacagtii uu maaragtay labadoodan mid ahaani dhigayna de isagaa qaadanaya taasi tiisi tiisina wuu badbaadsaday tii ninkan kalena wuu la qaybsanaya xalaaleeyihii buu la qaybsanaya wa in sabaqa axaduhumaa haddii mid uni uu dheereeyo oo labadii kaleba uu ka dheereeyana nacam akada sabaqayn dee labadii lacag iyago isku darsanaya koodii dheereeya labadii lacagta dhiga mid ahaan hadduu dheereeyo tiisi iyo tii kaleba isagaa qaadanaya wuxuu yihi wain akraja alimaamu haddii dawladdu ay ka bixiso maaragtay lacagtan la dhigayo min beyt ilmaal baytulmaalka hadday ka bixiso dawladdu ay lacagta abaalmarinta ay dawladdu dhigtay aw axad raciyati ama dadka caadiga a mid kamidii min maalihi xoolihiisii hadduu ka dhigo asabaqa lacagta la kala qaadayo bayna thnayn laba uu markaa udhex dhigu yihahdo tartama wa sharada uu shardiyo anna man sabaqa minhumaa koodii badiyaa fa huwa lahu inuu isagu leeyahay jaaz iyaduna way banaan tahay inaanay iyaguba waxba dhigin cid kale ay lacagta dhigto ama dawladda oo lacagtii dawladda wax kamida dhigaysa ha noqoto ama dadkii caadiga ahaayoo qof uu lacagtiisi jeefkiisa lacag ka dhigaya ha noqotee haddii cid kale ay lacagta dhigaysa lagu tartamayana iyaduna waa caadiyo way banaan tahay waaya wuxuu yihi fain sabaqa axaduhumaa midkood hadduu hadaba dee dheereeyo istaxaqa isagaa yeelanaya wixii in jaa-aa macan hadday isla yimaadaan laba labadii de la dhex dhigay hadday isla yimaadaan lam yustaxaqa wixii cidna ma yeelanayso iyo laba kala badine wain sharaa lisaabiq haddii uu kii badiyey wax u magacaabay oo yihi intaasaa u qaadanaya walil aakhari kii kale ee laga badiyeyna isagana u magacaabay wuxuu yihi kii badiyana kun baan siinayaa kii laga badiyana kun baan siinaya lam yajuz taasi waxba tartan saxa maaha kii badiyeyna kun baan siinaya kii laga badiyeyna kun baan siinaya markaa milahu weyn halkan soo qadari waayo way inoo soo socotaa hadii aan taswiya jirin ay banaanaan karto wain kaanuu halaaatan hadday saddex yihiin oo fa sharada uu u shardiyey lithnayni laba duuna thaalii ka saddexaad aan waxba u shardiyin wuxuu yihi labada ugu horeeya ayaan kun kun siinaya ka saddexaad waxba siin maayo aw arbacatan ama ay afar yihiinoo fa sharada uu u saddexda hore ka koobaad iyo ka labaad iyo ka saddexaad kun kun bay leeyihin duuna raabici ka afraad isaga waxba mala hadduu yihahdo jaaza way banaan tahay dee faa-idu tartanka yeelanayaayo nin waliba wuxuu ku dadaalayaa bal saddexda inuu soo galo de wain sharada liljamiici hadduu yihahdo dhammaan tartamayaashu abaalmarin bay helayaan oo wasawaa baynahum uu simo lam yajuz ma banaano dee wataynu soo sheegay laakiin haddaanu simin waa in faadala hadduu u kala badiyo oo fajacala uu u yeelo lisaabiqi number one-ka ka koobaad casharatan toban walilmusalli ka ku soo xigana tiscatan uu u yeelo markaa sagaal walilmujali buu yihi ka saddexaad baa markaa halkan laga wadaa laakin idin kala bedelaya adinka alaa kuli xaal halkan musalli iyo mujalidan hadal badan baa ka taagan waxay leeyihin xaqiiq ahaan waa ka koobaad sheekuna saabiq iyo musali iyo mujali buu kala sheegay mujalida af carabi inta badan ka koowaad baa la yidhahda musalina waa kalabaad labaad marka eh, lakin de sheekhu saabiq buu sheegay iyo musali iyo mujali markaas haddana musaliga iyo mujaliga keebaa horeeya nusakda kitaabku ay iskhilaaftay waliba nuskada musanifka waxaa la yihi kalabaad labaad buu ka dhigay ka saddexaadna musali buu ka dhigay in faadala hadduu kala badiyo fajaala lisaabiqi kii koobaad sidiisuba ku maraynaaye casharatan u toban u yeelo walilmusallii kii kuxigayna tiscatan sagaal u yeelo walilmujali kii saddexaadna amaaniyatan sideed uu maaratay umagacaabo faqad qiila waxaa la yihi yajuuzu way banaan tahay waana sida muctamadkaa maxaa yeelay dee waa tartan faa'iidele mar hadday kala badan yihiin nin waliba inuu markaa dheereeyo oo inta badan uu qaato ayuu ku dadaalaya waqiila waxaa la yihi laa yajuuzu may waa in meeshan cidi wax weydaan tartanka waxaa lagu yaqaanay inuu qofna wax helo qofna wax waaye waa la wada helayaa tartan saxa ma aha bu wejigaasi leeyahayoo tartankana dee nusuus baa loo raaciyay nusuusti sidii loo yaqaani saasay ahayde sideedii ha loo raaca buu kaasi lakin muctamedku mar haddii arrinta maqsuudki iyo ujeedadii ay xasilayso waa caadi buu wa wain sharada hadduu shardiyey annahu idaa sabaqa axaduhumaa hadduu midkood badiyo wainshurida hadii la shardiyo anahu idaa sabaqa axaduma haddii mid uu badiyo kii badiyey acama sabaqa waa inuu markaa abaalmarintii uu quudiyo asxaabahu asxaabtiisa lam tasix almusaabaqatu musaabaqadii asixi mayso calaa aahiri madhabi waa laba gurub ninkana asxaab la socota ninkana asxaab la socota qoladani markaa nin bay soo saareen korna nin bay soo saareen waa la marka waxaa lagu heshiiyey kii badiyaa iskama qaadanaya wixii isagii asxaabtiisaa qaybsanaya ama ragguu qadageynaya ayaa markaa heshiisku uu yahay asxaabtiisa inuu wixii uqaybiyo ama ay la cunaan haddii shardi laga dhigo lam tasixal musa waxaas tartan hagaagsan baa buuli calaa daahiri madhabi madhabku siduu yahayo waxa weye waxaa la doonayaa qofkani sidii tartanku de shareecada ugu soo arooray waa inuu qofku isagu wixii qaato laakiin shardi ah inuu dad wax siiyo haddii meesha la keenay waxba loo diiday wixii uu e, maaragtay shareecadu ay uxukumaysay iyaa lagu shardiya inuu cid kala siiyo markaa asixi mayso wa qiil baa wuxuu leeyahay ma tasixu way iska asixi ilaa anahu laakiin yasqutu lmusamaa wixii la magacaabay baa meesha buraya e, maarata la dhigay lacagtii la dhigay maarata boqol dollar wixii la sheegay way buraysaa wayajibu waxaa waajibaya ciwadulmithli tartankan oo kale wixii lagu bixin jiray wixii la magacaabay intuu iska buro ayaa wixii meesha tartankan o kale lagu kala qaadi jiray iyaa laga rabaa qofkii lacagta dhigayay qiilkaa sidaas u leey waa daciif wey culamada qaarkood waxay hahdeen ba kitabkan mooyaane kutubta kale qiilkaaba bay sheeginba waqiila waxa kale oo la yihi mayane tasixu way asixi walaa yastaxiqu shaya laakin waxa la wax uu helayaa dadkii yani waxa weeyaan dadka asxaabtiisa ahaa baa la sheegaya gruubkiisii waxba heli maayaana lacagtii isagaa iska qaadanaya oo shardigii iyaa faasidana waa la yihi sal allahu waslama alaa nabiyina maxamed wallahu aclam